اlijaabi faأwlihi اlإbdaala fi اlإcraabi taqulu ma almafkharu ila اlkaramu wahal maxalu اlamni ila اlxaramu wain taqul laa raba ila allahu farfachu warfac ma jara majraahu wansib ida ma qudima almustathnaa taqulu hal ila alciraaq maqna baabulistihnaa'i haadakani maxaluhu wa mabxahuhu waxaynu ku soo jiray kitaabkii cimriidiga mafaaciishii baan ku soo jiray ama mansuubaadkii waxaan soo dhammaynay darafkii hadduu makaan yahay cimridi miyaan dhahay xariiri baan ka wadaa xariiri isagaa gobaygaas caan ku a ah waadkaasi marka waa markaas carabkaaba iga dhaca xariiri waxaynu kusoo jirnay marka mafaaciishii ama mansuubaadkii darafkiibaa inoogu dambeeyey hadduu makaan yahay iyo hadduu zaman yahayba waxaynu nidhi waa waa mansuub xukunka guud ee u wato asalkaba qawaacidkan marka lagu siinayo masalo walba waa xukunka guud laakiin shay walba waxaa jira wax daari ah oo kusoo dariya istinuhu waa maxay marka mar walba waxaan samaynaa darsiga bilowgiisa waan sii furfurnaa si uu ardaygu ula socdo meesha uu u ogaado meesha uu u socdo istinaha waxaa la yidhaahdaa wa ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi ma qablahu hadalka ugu gaaban waa kaas ikhraaju maa shay soo saaridii weeye lowlaahu hadduusan isagu ahaan lahayn la dakhala fi ma qablahu waxa ka horreeya u geli lahaa kaasaa isna la yidhaahdaa waa hadal haddii hadalkan meesha joogaay uusan joogi lahayn hadalkani wuxuu ka mid noqon lahaa kii ka horreeyey ama xukunkani wuxuu ka mid noqon lahaa xukunkii ka horreeyey istidnuhu marka baabaabka sharciga xataa ugu muhiimsan buu ku jiraayo daliilku galaa oo waa maxay istidnuhu wuxuu buriyaa wixii isaga ka horreeyey wuu buriyaa waxadaad soo dhiseysay soo dhisaysay soo dhisaysood ilaa ka dambaysiiso wixii hore ee dhistay waxba kama jiraan buu noqonaya wuu burinhayaa saa darteed baa shabaxaada naasiruddiin alalbani xoogaa markay culimmada isku qabsadeen masaa'ilka barhkood waxa uu aadka ugula dooday kolkii yoomka laga hadlayay yoomu sabtiga soonkiisa salka waxa u dhigay waa istitnahan ilaa buu ka fuqi waaya sheekhof <laughs> wax kale haddaad weydo ilaa geed inaad qaniinta mooye salkii marka ilaa maxay samaysaa buuhi waa istitni waxay burinaysaa wixii ka horreeyey bay burinaysaa marka awey bu ihi idin ku dhacay idinkaaba waxaad ahaydeen maxay qoladii luqadda aan ka baranay marka waa ikhraaju maa lawlahu la dakhala fi maa qablahu waa tilmaanta ugu gaaban laakiin waxaa jira tilmaamo fara badan oo aad u badan oo lagu tilmaamo baa jira waxaa kaloo la yidhaahdaa ama waa alkhraaju biilaa aw biixdaa akhawaatiha waa in lagu soo saaro ilaa ama walaalaheed mid ka mida olready waa tilmaantii hadda aynu soo tilaaben waxaanu nidhi waa shayga hadduusan jiri lahayn isagu hadalku hadalkii hor uu ka mid noqon lahaa waxa wax lagu soo saarayaba marka waxay tahay ilaa ama walaalaheed istinaha marka markaad joogto dhowr shay waa inaad garan hayso istinuhu waxaynu nidhi waa wax wax lagu soo reebo waxaa tidhi dadkii oo dhan way baxeen hebel waxaan ka ahayn istitnuhu waa maxay waa hebel mustathnaa minhuguna waa maxay waa dadkii waxa wax lagu soo reebayna waa maxay waa ka ahayn taas ka ahayn marka afcrabi waxay noqon kharaja alqowmu ilaa zaydan kulligoodu way baxeen waxaan ka ahayn zayd ilaa zaydan ilaa khaalidan ilaa camran ilaa yuusufa ilaa axmed bay noqonaysaa marka markaynu leenahay matalan way istaageen qaama alqawmu baynu nidhi qaama alqawmu ilaa axmeda baynu nidhi qoladii way istaageen waxaan axmed ka ahayn meesha waa inaad garanayso awalan weligaa haddii kale fahmaysid istisnaha iyo mustanaa minhuga iyo aadaat listinaha ama xarfu listinaha waa inaad garanayso matalan ba kolka nun qama qaama alqawmu ilaa axmeda istinaha hadda aynu haysano eenu raadinayno eenu maanta xukunkiisa doonayna waa maxay waa axmed xukunkiisu marka waa maxay waxaan siinay nas baan siinay sababtaan u siinay waa maxay way noo imaan doontaa waa kalaam taamaho muujab ah hadaba istinihii waa axmed waxaanu nidhi mustanaa minhugana waa inaad garanayso mustanaa minhuguna waa maxay waa qoomka xarfulistitnuhuna hadda waa maxay wa ilaa saddexdaas horta waa inaad meel dhigato istithnaa waa ka xukunka isaga la siinayo mustathnaa minhu waa ka wax laga soo reebay xarfulistithnaa waa ka wax lagu soo reebay wadaadaha soonida waxay ku mithaalin jireen ritiga la rarto aroortii reerku markuu guurahayo geelu intii loo galo baa kolku dareero kadinka loo istaagaa ritibaa laga soo reebtaa waa ritigi lagu guuri lahaa waxaa meesha lagu hayaa istithnihi mustathnaa minugi iyo xarful istithnihi istithnuhu hadda waa maxay waa ritiga mustathnaa minuguna waa maxay waa geela kale xarfulistinuhuna waa maxay waa xadhigga ritiga lagu soo qabtay jeebkaad gacanta gelisay lacagtaada waxaad kala soo baxday lacagtii kugu jirtay baad boqol kala soo baxday boqolkaasi waa maxay waa istitnihii lacagta jeebka kugu hadheen waa maxay mustathnaa minu xarfulistinahaad wax kusoo reebteen waa maxay waa gacantaada saas darteed baa kolkii waxa wax lagu soo reeba la tilmaamahayo ee qawaacidka luqatulcarab loo noqdo istinaha keliya ma aha sifa wax lagu reebaa tilmaamba wax lagu reebaa waxyaa badan ba wax lagu reebaa dayib saddexdaa horta waa inaad garanayso oo meel ay ku taallo waxaa kaloo muhiima kolkaad baabulistitina marayso inaad garato ood fahanto kalaam taam ah oo muujab ah haddaadan weligaa garanin taam maxaa laga wadaa muujabna maxaa laga wadaa weligaaba dhex boodaysaa um. kalaamka taamkaa ah isagaa inoo keeni doona sheekhu muujabkana isagaa inoo keeni doona hadda laakiin waa maxay waxaynu sii baranay istinuhu wuxuu yahay ayaynu sii baranay haddaba aadaat listinuhu waa maxay alfaada wax lagu soo reebo waa maxay intaynan su-aashaa u gudagelin waxa baabka uu ka hadlayo mustathnaa minhuga ma aha xarafka istinaahana ma aha danta laga leeyahay laakiin dantu waa maxay istina saa darteed waa la uhi baabun istinaai waxa laga hadlaya marka waa istinaha ayib aadaadka wax lagu soo reebo waa sideed lafdi sideed lafdi baa hadalka wax lagaga soo reeba oo xarful istina noqota sideedda musanifku wuxuu ka sheegay shan shanta musanifku uu sheegay <coughs> waa ilaa iyo cadaa iyo khalaa iyo laysa iyo hayru waa imisa waa shan waxaa kaloo musanifku uu ka tegay xaashaa xashaana waa la yidhaahdaa xaashaa xashaana waa lamid qulna xaasha lilah iyo xashaa lilah waa xaashaa ama xashaa iyo siwan oo luqaadkeedii afarta ahaa wadata siwan suwan siwaa sawaa iyo walaa yakuunu walaa yakuunu ayib marka shan buu sheegay saddexda ugee waa imisa waa sideed soo maaha waxa wax lagu soo reebo waa sideeddaa xaraf sideeddaa xaraf waxay u qaybsamaan afar nooc waa sideeddaa xaraf ee xuruuful istidnaaha ah wax xarafa bitifa iyo wax ficil ah bitifaaq iyo wax ismi ah bitifaaq iyo wax u dhaxeeya dhexdooda oo marna ismi ah marna xaraf ah wax u dhexeeya adugu kow waxaynu nidhi wax xaraf ah bitifaaq bitifaaq marka lagu leeyahay waa jumhuurta un laakiin weligaa naxwo bitifaaq laguma noqdo laakiin waa jumhuurta siday qabaan leanna aayadna ma aha xadiidna ma aha mubtadaha waa marfuuc baa lagu leeyay rag baa odhanaya dee rabaa waa mansuub ilaa lafdiga ah waa xaraf bitifaaq ilaa waa xaraf waana umulbaab waxaa jira waxyaaba la yidhahda umulbaab xaruuf listitnaa hooyadood waa ilaa inna iyo walaalaheed hooyadu waa inna kaana iyo walaalaheed hooyadu waa kaana dhanna iyo hooy walaalaheed baabku hooyadu waa dhanna saa daradeed maqlaysaa ina iyo akhawaadkeed kaana iyo akhawaadkeed dhanna iyo akhawaadkeed marka umulbaab baa xagga hor lasoo mariya saa darteed musanifku ku bilaabay iyada iyadu ku bilaabay iyada marka habaha ku bilaabe haddii la isula noqdo qawaacidulcarab waa laga qurux badnaa iyada inuu ku bilaabo sababtu waa maxay waxaa ka fududeed inuu ku bilaabo kuwa ay qasabka tahay mar walba in la nasbiyo mar walba in la nasbiyo waa layse iyo laa yakunu yaano layse iyo laa yakunu wax lagu soo reebo weligii waa maxay waa mansub ibnu hishaam baa kitaabkiisa shuduurka ah misaa ku sameeyey saas ku sameeyey waxaanu idhi ilaa waa xaraf biitifaaq qaybta labaad waa wax ficil ah biitifaaq kii hore ilaa inay tahay iyadu xaraf waa biitifaaq kan dambe waa jumhuur tusay qabaan wa isku mid uun oo waa maxay waa laysa iyo laa yakunu waa labadaynu hi waxaa ka dambeeya daa'iman waa mansuub marka iyagaa sahlanada agga hore inu soo mariyaba ahayd laakiin ilaa waxaa lagu soo reebay saddexda buu noqon karaa laysiya laa yakunu maxaynu ihi weligood waa maxay waa ficil baynu ihi biitifaaq lakin ficilku mutasarifan waa hayr mutasarif midi waa mutasarif midna wa hayru mutasarif yakunu waa mutasarif lakin laysa weliga daa'iman maxay ahayd waa ayru mutasarif weeyaan ayib qeybka saddexaad waa wax mushtariga oo udhexeeya oo muxuu udhexeeyaa ficilka iyo xarafka xarafkaba udhexeeya goortid waxaynu ihi ficil ismiga iyo wuxuu udhexeeyaa xarafka waa arabka taas muxuu ahaay inagaga dhacay waxaynu idhi ilaa waa xaraf bitifaaq laysiya la yakununa wa ficil bitifaaq iyo wax udhexeeya ficilnimada iyo xarafnimada marna waa ficil marna wa xaraf waa mushtarak waa khala iyo cadda iyo xashaa weligan hor miyaan soo marray khala iyo cadda iyo xashaa weligan ma soo maray waa soo maray ha maxaa ku soo marray xuruufuljar xuruufuljar baan kusoo marray <laughs> xuruufuljar baynu kusoo marray cadda iyo xashaa kolkay dee xaraf jaar yihiin waa maxay dee waa xaraf jaar markay camal samaynayaanna waa maxay oo istinaa ay joogaan waa maxay waa ficil waa camal falahayaani walidaalika saa darteed marna waa ficil marna waa xaraf marbaba wixii loo idaafeeyo weligood waxba loo idaafeeya ka afraadi waa maxay wax ismi ah biitifaaq oo waa maxay waa kayru iyo siwan iyo hooyooy iyo waxay iyada ay dhashay siwan waxaa jira luqooyin afara bay leedahay siwan inaad tidhaahdo sida ridan oo kaleeto kolkaa duon inaad barato siwan waa calaa wasni ridan waa ko iyo suwan wa calaa wasni hudan suwan calaa wasni hudan sawa oo waa maxay calaa wasni samaa sawaaun samaaun iyo siwaun oo waa maxay calaa wasni binaa kisaa oo kaleeto waana midda ugu qariibsan bay yidhaahdeen waa midda ogu qariibsan waana midda oogu yar oo inay xataa luqa tahay bacd lculamaa waa inkireen afartaasi haddaba uqaybsan waxaynu ihi ma huwa xarfun bitifaaq ma huwa ficlun bitifaaq ma huwa mushtarakun bayn alxarfi iyo walficil iyo ma huwa ismun bitifaaq saddex haddaad doonto dhib waxa ugu dhib yar wa xarafa bitifaaq wax ficila bitifaaq wax ismi ah bitifaaq wax u dhaxeeya mushtaragaha oo ay wadaagaan xarafka iyo ficilku ay wadaagaan waxaan ihi waa khalaa iyo caddaa iyo xaashaa afartaana waa in u ardaygu si fiican u kala saaro maxaa ku soo haray marka waxaanu idhi ilaaba ugu horeyso oo waa baabka oo dhan hooyadii ilaadii marka haddaad maanta ilaa ka adkaataan rag baatiin marka marka ilaa bal meel aan saarno marka wa kullu maa shay dhammaantii istathnaytahu aad ku soo reebtay min muujabin hadal muujab aad ka soo saartay muujabkoo tamal kalaamu hadalku uu ku taam noqday cindahu agtiisa falyunsab ha la nusbiyo taquul waxaad odhanaysaa jaa alqowmu qoomkiibaa yimid ilaa sacda gabadha sacda la dhaha mooye wa qaamat dumarkii baa kacay ilaa dacda mooye ilaa sacdan sacad mooye wa qaamat iniswatu dumarkiibaa kacay ilaa dacda mooye gabadha la dhaho wain yakun hadduu yahay fii ma siwa alijaabi fii siwa alijaabi maadu waa zaa-ido ijaab waxa ka soo hadhay kalaamku waa tam laakiin muujab ma aha fa awlihi waxaad la xidhiidhisaa istinaha alibdaala bedelka kula xidhiidhi fi licraabi icraabka mustathnaa minhuga la xidhiidhi ilaana quriqa lala ka soo qaado taquul waxaad odhanaysaa ma lfakru faan ma ahaanin mawjuudun ila alkaramu deeqsinimada mooye wa almaxallu lmni nabadgelyo maxalkeed miyuu ahaaday mawjuudun baa ku jirta meeshaas ila alxaramu xaramka makiga mooye musanifku wuxuu ku yihi wakullu ma stanaytahu min mujabin waxaa ku jirta meesha ilan gobaygaa jabaye wa wakullu ma stanaytahu bila ilaa waxaad kusoo istinootay dhammaantiin waxa aad ku soo istinootay buu leeyahay musanifku oo hadal muujab ah aada ku ka soo reebtay hadal muujab ah waxaan idin yidhi muujab iyo tam waa in la kala garto muujab marka waa maxay haddaad maqasho kolkaad baabul istithnaa marayso muujab muujib ma aha waa muujab waxa weeye nafyina xagga hore kaba marin nahyina xagga hore kaba marin istifhaamka inkaariga la yidhahdana xagga hore kaba marin nafyi ma daba dhicin ilaadu nahyina ma daba dhicin istifaamna ma daba dhicin su ma daba dhicin inkaari a wax lala yaaban yahay saddexdaa midna ma daba dhicin wax la sheegaya wey abadan maxaa laga wadaaba inaynu yidhi hadalku waa inuu yahay muujab waxaanu idhi nafyi iyo wax shabaha midna ma gelin saa iska dhaha nafyi iyo wax shabaha marka wixii shabahay waa nahyigii iyo istifaamkii ayib tama alkalaamu cindahu hadalkaasi muujabkaa waa inuu weliba yahay taam waa inuu yahay taamkaana waxaa laga wadaa waa in mustathnaa minhugii la sheego mustathnaa minhugii waa in la sheego kalaamku waa inuu mustathnaa minhugii ku jiro oo mustathnaa minhugii aan laga tegin labada haddaadan kala garani weligaa wad wareereysaa leanna waxaa markasta aad maqlaysaan hadal taama hadduu yahay muujab ah hadduusan taam ahayn muujab ahayn haduu taam yahay amase muujab uusan ahayn hadduu muujab yahay lakin taam usan ahayn afar xaala ka soo baxaysa marxalada iyada ah mustanihii ilaa lagu soo istinooday wuxuu ku yihi musanifku falyunsab hala nasbiyo hadalkaas waxa weeye ha la nasbiyo ka ilaa lagu soo isnooday waajib ahaan waxaan loo kala qaadaynin hadalkaa la nasbinaya istidnaasi ama mutasil ha ahaado ama munqatic ha ahaado waxa lagu soo isnoodana waa maxay wa ilaa haddana waa inaad garanaysa markaad meeshan joogto istinaha muttasilki waa maxay munqaicuse waa maxay istithnaaha haddaad maqasho waa muttasil waxaa isku nooca mustathnaa minhuga iyo istinaha isku mid ah haddaad maqasho waa munqaticna waxaa kala gaar ah istinaha iyo mustathnaa minhuga talanba waxaynu nidhi qaama alqawmu ilaa axmeda baynu nidhi hadda hadalkaasi saddexdii tilmaamoodeen hadda sheegnay saddexdiiba waa shamliyey waa kalaam taam ah waa kalaam muujab ah ilaabaa lagu soo istinooday weliba hadalkan kadeetaa mustanaa minhugii waa muttasil sababtu waa maxay axmed wuxuu ka mid yahay dee qoomkaasuu ka mid yahay ama qaama rijaal uu kamid mid yahay isku nooc munqadici baa yimi qaama alqawmu ilaa ximaaran baa lagu dadkii baa kacay kulligood waxaan ka ahayn dameer haddaba qoom iyo dameer ma isku mid ba maya soo maa muttasil haddaad maqasho mustathnaa minhuga iyo istinaha isku mid ah isku nooc ah caddaan iyo madow inay kale yihiin iyo gaal iyo muslim inay kale yihiin xagga maha waxa laga hadlayo waa isku jinsi waa isku jinsi rag iyo dumar waa isku jinsi waa isku nooc waa inay isku mid yihiin isku nooc yihiin geeli oo dhan baa kacay riti waxaan ka ahayn waa isku mid geeli oo dhan baa kacay ninkii geeljiraha waxaan ka ahayn waa kala laba marka waa munqatic waa munqati waxaan rajaynayaa intaa in lagu fahmi karo loo kala qaadi maaya baynuna hadalkaasi inuu mutasil yahay iyo inuu munqaic yahay haddii hadalka istinaha ah ee ilaa daba dhacay ee ilaa lagu soo reebay haddii uu hadalku taam yahay oo uu muujab yahay istinaha waxaa waajiba ila nasbiyo ama mutasil ha ahaado ama munqatic ahaado ilaa wax wax lagu soo reebay ogaanteeda lahaada mithaalkiisi maxaa kamid a qaama alqawmu ilaa sacdan qoomkii oo dhan baa kacay ilaa sacdan mooye wa qaamat niswatu ilaa dacda mooye waa maxay istiniya mustadnaa minhu waa jinsi waaxid hadda hadalkaasi waa mutasil lakin qaama alqawmu ilaa ximaan hadi la xukunku isbedelaya ma qaama alqawmu ilaa ximaan hadi la dhahaana wuu isbedelahayaa xukunku ma qaama alqawmu ilaa sacdanna wuu isbedelahayaa maa qaama ilaa sacdan u isbedelahayaa soo ma jeedaan hadalkaa marka saa laleeyahay u fiirsada intaa waxaan ka dhaxalnay ilaa markaad aragto istinaha bacda ilaa daba dhacay waa saddex nooc istinaha ilaa daba dhacay ee ilaa lagu soo istinooday waa saddex nooc ko kalaamkan istinaha ee ilaa ka horeeyaay taam inuusan ahayn muujabna uusan ahayn <clears throat> aynu horta kala horreysiino sida uu u kala horeeyo aanu kala horreysiino ila musanifka wuxuu noosoo kala horreysiiyey qaama alqowmu ilaa sacdan marka waajibka hadil masbiya marxalada koobaad ilaa waxaa lagu soo isnooday kow inuu yahay hadalku taam inuu yahay muujab oo waxa ka dambeeya oo ma baahno waa muujab oo nafyiya wax shabaha midna ma gelin musadnaa minugiibaa sheegan waxa wax lagu soo reebayna wa ilaa istifhaam iyo nafyi iyo wax shabaha midna ma gelin haddaba marxaladda markii ay dhacdo istinuhu ama mutasil ha ahaado ama munqatic ha ahaadee yajibu maxaa waajiba banu ihi nasbuhu maxaa lagu nasbinayaa ilaa istina lagu nasbinayaa waa ka musanifka uu hadda soo tilmaamay wey waa marxaladda koowaad soo maa marxaladda labaad ilaada waxa ka horeeyaay taamna inuusan ahayn muujabna inuusan ahayn taam maxaa laga wadaaba inu nidhi taam mustathnaha iyo mustathnaa minhugabaa isku ah isku mid hadda meehe way iskhilaafeen munqaticuu noqday muujabna ma aha muujab maxaa laga wadaaba inu nidhi nafyi iyo wax shabaha midna ma gelin hadda laakiin maxaa galay ama nafyi baa galay ama nahyi baa galay ama istifhaam inkaari ah baa galay istinihii marka waxaa la icraabayaa un caamilku wax alla wuxuu doonayo ilaana waxaa laga soo qaadahayaa waxaan jirin oo kale laga soo qaadahayaa wax alla waxa ilaa taraysa markaa ma jiro hadalku waxaynu idhi hadda taamna ma ah muujabna ma aha kii hore ee la nasbinayana muxuu ahaa taam buu ahaa muujabna wuu ahaa waxa wax lagu soo reebayna waa maxay laba gooraba wa ilaa istinahan marka markuu kalaamku noqdo tam u noqon waayo oo muujab noqon waayo waxaa loo yaqaanaa istinaha mufaraq mufaraq baa la yidhahda mufaraq waxaa laga wadaa caamilka wuxuu diyaar u yahay waxa ka dambeeya inuu ku camal falo marka caamilku wuxu rabu noqon karaa mar caamil marfuuc buu noqon karaa mar caamil mansuub buu noqon karaa mar caamil majruur buu noqon karaa xaraf jar adduunya jaran ficil addunya faacil buu qaadan ficil faacil addunya muxuu qaadanhayaa mafcuul buu qaadanhayaa ilaa markaa maxaa laga soo qaadaya baynu nidhi wax aan jirin baa laga soo qaadahayaa labadaa marxalo waa laba marxalo kalaam kitaabna ma aha muujabna ma aha ayib matalan ba waxaad odhanaysaa markaa isaga ah maa jaaa ilaa zaydun maa jaaa ilaa zaydun hadda maxaa galay laba cudur baa ku dhacay horta kalaamku muujab ma aha leanna maxaa galay nafyi baa galay taamna ma aha leannahu maba sheegano mustathnaa minhugiiba ma sheegano maa jaa ilaa zaydun maa jaaa ma imaanin ilaa zaydun hadalku sax wuxuu ku ahaa jaa alqawmu ilaa zaydan maadaa xagga hore laga geliya maa jaa buu noqday alqawmu soo maahayn qoomkii mustathnaa minhugaaba haddana la jaray markaasa kelmaddii waxay soo baxday maa jaa ilaa zaydun ilaa marka maxay hadda tartaa wax alla waxay tarta ma jirto jaa marka waa ficil maadi ficilku marka muxuu u baahan yahay faacil zaydun marka qasab maxaa markaas waa la rafcinaya ilaana mulaqaatun baa markaa la yidhahdaa laa camala laha waxay tartaaba ma jirto maa jaa ilaa zaydun ha asalku wuxuu ahaa jaa alqawmu ilaa zaydun markuu hadalku taa muujaba ahaa hadda waa qasab in zaydu la godo ilaa wax alla waxay taraysa ma jirto leanna hadalkii nafyi baa galay mustatnaa minhugiina waa la jaray labada cudur bishardi waa inay labaduba hadalka ku dhacaan laakiin haddee hadalku noqon lahaa maa jaa alqawmu ilaa zayd u isbedeli lahaa lannahu hadalku muujab ma ah laakiin waa tam oo mustatnaa minhugi markaa sheegay bishardi waxaynu nidhi marxalada labaad waa markuu hadalku taamna uusan ahayn muujabna usan ahayn hadduu tam yahay muujab yahay ilaa lagu sasnood maxaa nidhi wajaba nasbuhu laakiin tam hadduusan ahayn muujabna uusan ahayn baynu nidhi ilaa wax alla waxay tarta ma jirto istidnaahana mufaraq baa loo yaqaanaa caamilku wax alla wuxuu doonaya unbaa markaa la icraabahaya ilaa wax alla waxay tarta ma jirto indhaad ka qabsanaysaa markaa soo maydaan fahmin hadda ma fahamteen maa jaa-a baynu ku mithaalinay ilaa wamaa ra'aytu ilaa zaydan wamaa marartu ilaa bizaydin bay noqonaysaa hadalka waad fahanteen soo maa taasina waa marxaladda labaad marxaladda saddexaad waa maxay maadan waxa ka horeeyaay waa tam laakin waa hayru muujab waa tam maxaa laga wada hadalku minigi baa sheegay laakiin muujab ma aha maxaa laga wadaa muujab ma aha nafyi iyo wax shabaha baa galay nafyi iyo wax shabahabaa galay oo waa maxay markaas waa kan uu musanifku ka hadlayo baabkii uu beytka labaadu ku yihi wa in yakun fii maa siwa liijaabi waxaa laga wadaa oo macnuhu noqon hayaa hadduu yahay istitnuhu iijaab waxaan ahayn oo hadalku waa taam laakiin waa hayru muujab fa awlihi mustinaha waxaad siisaa un bedel kolkaad istinaha icraabayso mustanaa minhuga ka horeeya wax alla wuxuu icraabnaa unbaad icraabaysaa hadduu ka hore marfuuc yahay wa bedel marfuuc muxuu noqonayaa marfuuc hadduu mansuub yahay wa bedel mansuub muxuu noqonayaa mansuub hadduu majruur yahay wa bedel majruuri muxuu noqonayaa majruur ilaa hadda seen dhahayaa haddana waa sidii oo kaleeto laa camala lahaa laa camala lahaa ayib مثلا ba waxaa la yidhi ما قام القوم ilaa زيد ما قام alqawmu hadalkii maxaa galay muuja maa hadalku leanna waxaa galay maxay nafyi baa galay laakiin hadalku waa taam oo maxaa sheegan musadnaa milugii baa sheegan maa qaama alqawmu ilaa zaydun waa la rafcinhayaa zayd liannaha maxaa yeelay maa qaama alqawmu baa laga bedelay qoomkaa laga bedelay maa qaama ma istaagin alqawmu qoomkii ilaa zaydin mooye maa ra'aytu alqawma ilaa zaydan wamaa marartu bilqawmi ilaa bizayd haddee ma nafyi nahyigumaan wadaynaa bal istifhaam hadda aan ka dhigno marka bal istifhaam hadda aynu ka dhigno mithaalku muxuu ahay nu ku miaalinay maa qaama alqawmu ilaa zayd soo ma ahayn hal qaama alqawmu ilaa zaydun wa hal ra'aytu lqawma ilaa zaydan wa hal marartu bilqawmi ilaa bizaydin istifhaamka hadda hal baynu ka dhignaye ara'ayta amararta wax alla waxaad rabto oo istifaamka xuruuftiisii ah baad soo qaadanaysaa ayib saa darteed baa waxaa la aqriyey maa facaluuhu ilaa qaliilu minhum iyo maa facaluuhu ilaa qaliilan labadaba waa la aqriyey labadaba waa la aqriyey musanifku marka wuxuu ku yidhi hadalkan kadeeta mar walba wuxuu doonayo uun muxuu ahaayey hadalka hore ee bedelka ee mustatnaa minuga icraabka la raaci masaladan mid kalaa kuugu banaan oo waa maxay ama nasbiyo waxaad ku nasbisaa istitnanimo ku nasbi adaa khiyaarka iskale waa xaalada saddexaad xaalada saddexaad weeyaan ayib taas musanif ka hadlay wuxuu yihi wakullu maa shay dhammaantiis istathnayta waad soo reebtay min muujabin min kalaamin kalaam oo muujabin muujab ah tama alkalaamu hadalku uu ku dhamaystirmay cindahu agtiisa falyunsab hala nasbiyo taquul waxaad odhanaysaa jaaa alqowmu qoladii baa yimid ilaa sacda mooye wa qaamat iniswatu istaagay ilaa dacda wain yakun hadduu yahay fi ma siwa maadaasi waa zaa'ido fi siwa lijaab ijaab waxa ka soo hadhay fa wlihi waxaad la xidhiidhisaa maxay istinihi alibdaala bedelka la xidhiidhi fi lciraabi icraabka dhexdiisa oo mustanaa minhu wuxuu icraaban yahay la icraab tan maxaa kugu banaan baynu ihi inaad ku nasbiso haddana istinanimo inaad ku nasbiso waa jaisu tarafayn tani taqulu waxaad odhanaysaa ma lfakru faan ma ahanin ila alkaramu deeqsinimo mooye lagu waa wahal maxalu lmni nabadgelye maxalkeed mawjuudun ma ahaaday ila alxaramu xaramka makiga a ah mooye liannahu laadan tatawaalalati ila nafyi ljinsu baabka inoo soo socda weeyaan wain taqul laa rabba ila allahu wallah subxaanahu watacaala aclam